yahay oo weelkii ah weelkii intiisa markaa xaaraanta ka ah iyo wamaa yajuusu wixii ka bannaan weelkii in la isticmaalo maxaa la ogol yahay maxaanse la ogolayn ayaa halkan lagaga warramaya ayb wuxuu yihi markaa faslu fii bayaani maa yaxrumu isticmaaluhu kani waa fasal oo loo guntay macquudun fii bayaani maa yaxrumu isticmaaluhu loo guntay ka waranka ama caddaynta wixii isticmaalkiisu uu xaaraan ahaa min alawaani magaas oo weelkii ah iyo wamaa yajuusu wixii markaa bannaane isticmaalkiisu uu bannaan yahay weelkii la isticmaalayay maxaa xalaaliya maxaa xaaraama halkan lagaga warramaya wabada'a bilawali kii hore oo wixii xaaraanta ahaaye buu ku bilaabayo faqaala wuxuu yidhi walaa yajuusu ma bannaana fii hayri daruuratin haddii aanay daruura jirin oo qofku aanay daruura u qabanin lirajuli nin uma bannaana aw imra'atin ama qof dumaraba labadii midna uma bannaana isticmaalu shayin wax inay ka isticmaalaan min awaani dahabi weelkii dahabka iyo walfidati weelkii fidada ka samaysnaa weelkii dahabkiiyo dahabka ka samaysnaa ama fidada ka samaysnaa ama labadoodaba laga wada sameeyey wax ka mid a ah in uu isticmaalo qofna rag iyo dumarba looma ogola laa fii aklin cunto ayaan loo isticmaali karin oo in wax lagu cuno ayaan loo isticmaali karin walaa fii shurbin in wax lagu cabo ayaan loo isticmaali karin walaa fii kayrihima iyo wax kala toona xataa dhar baan lagu guran karin in la isticmaalo weel dahab ka samaysan ama fido ka samaysani xaaraan weeyi wixii la doonaba ha loo isticmaalayo ciddii isticmaalaysaa rag ahaato ama dumar ha ahaato hadii aanay daruura jirin fii hayri daruuratin buu inoo soo kordhiyo hadii daruura ay jirto oo qofkii weel kaleba aanu haysanin raashinkiina wuxuu ku rita u baahan yahay oo dee ku cunaylan ciidda dhulka dhigoo ciidda ku cun la odhan maayo xaaladaa iyada ah wuu iska markaa isticmaali karaya wakamaa yaxrumu isticmaalu maa dukira wakamaa sidii uu yaxrumu xaaraan u yahay isticmaalu maa dukira waxaa la soo sheegay oo weelkii dahabkiiyo fidada ahaa ee isticmaalkiisu siduu xaaraan u yahay ayuu yaxrumu xaaraan u yahay itikaaduhu dhigashadiisu min hayri isticmaal iyadoon la isticmaalaynin fil asaxi sida markaa sixada badan yani khilaaf baa ku jire dhigashadiisa guriga la iska dhiganayo ama la samaysanayaba oo qofkii biraha tumaya ama samaynayay waxaane dahabka dhalaalinayay in loo geeyo la yidhaahdo weel iiga dhig weel kaaga dhigo ama isagoo samaysantaas aad guriga dhigato iyaguna xaaraan weeye yaanad isticmaalinbe wayaxrumu aydan sidoo kale waxaa xaaraan ah isticmaalu linaai weel in la isticmaalo almatliyi lagu dheehay bidahabin dahab dheeh looga dhigay aw fidatin ama fido dheeh looga dhigay in xasala waa haddii uu ka soo go-ayo min ailaa'i waxaa lagu dheehay shay-un hadduu kaga soo go-ayo bicardihi cala naari marka dabka loo bandhigo marka dabka la saaro weelkii aan isagu kaba samaysayn dahab iyo fido ee ama jaandiga ka samaysnaa ama qorigaba ka samaysnaa haddii la mariyo oo lagu dheeho dahab ama fido ayaa dheeh looga dhigay weelku sidiisa dahabka ma samaysna laakiin dheehiisan sare ayaa waxaa lagu maaratay waxaa laga dhigay dahab ama fido kaasi miyuu bannaanaanayaa waxaynu eegaynaa dahabkaa lagu dheehay ama fidadaa lagu dheehay haddaynu waxaan dabka saarayno dhalaalinno dahab ma ka soo go-aya haddii dahab laga soo sooci karayo oo dahab markaa ka soo fuqayaa uu jiro dee waxaan dusha yaalaad isticmaalaysaa waa dahabkiiya laguma ogola laakiin hadduu wuxuu wax aada u yar yahay oo ku dhex baaba'ay oo aan dahabna ka soo go-ayn fidana ka soo go-ayn markii la dhalaaliyo meeshaasi waxba dahab ma jire waa wax yaroo ku dhex baaba-ay eh wax ka soo qaad ma laho iska xalaal buu noqonaya wayaxrumu aydan sidoo kale waxaa xaaraana isticmaalu linaai weelkii in la isticmaalo almatliyi lagu dheehay bidahabin dahab aw fidatin ama fido in xasala wa hadduu ka soo go-ayo min ailaai waxan dheeha ah shay-un wax hadduu ka soo go-ayo bicardihi cala naar markii dabka loo bandhiga dabka la saaro lagu cagsiguna waa saasoo kale weelkii dahabka ahaa ama fidada ahaa haddii lagu dheeho nuxaas ama maado kale oo aan dahab iyo fido ahayn haddii dheeh looga dhigo iyadana waxaynu eegaynaa waxaa dheeha laga dhigay haddii aynu dhalaalinno wax soo go-aya ma noqonayaayo waxaweye nuxaasimay nooga soo xasilaysaa meesha misa waba ka soo gui maayaan hadday wax ka soo gu'i karaya ay tahay oo soo xasili karaya de waxaa la isticmaalayaa markaa waa nuxaastii way xalaal bay noqonaysaa gudaha eegi mayno dahab baa gudaha ku jira eegi mayno mar haddii wixii dushee la isticmaalaya uu nuxaas yahay wax jirana uu yahay soo gu'i karay haddii laakiin wax soo gu'i karaya aanu jirina wax ku dhex baaba-ay tahay markaana dee dahabkii unbaa xukunka yeelanaya fidadiio xaaraan buu noqonay markaa mar walba waxaad eegi waxaan dusha yaallaa wax soo gu'i karaya ma yahayo dee xaqiiqo leh oo aan baabi'in hadduu wax xaqiiqo leh aan baabi'in uu yahay xukunka isagaa yeelanaya isaga ayaa la xukumi haddii wax ku dhex baaba'ay oo aan waxba ka soo go'aynin uu yahayna dee waxa weeye isagu wax jira maahee wixii weelku asal ahaan uu ka samaysnaa ayuunbaa xukunka la siinaya ويجوز وحا بنانا دبا استعمال اناء ويل ان استعمال اناء غيرهما labadan wixii aan ahayn weelkii laga sameeyey daad isu idaafaysa saasay noqon daad tirado inaain hayrihimaa wayajuusu waxaa banaan isticmaalu inaain weel la isticmaalo hayrihima aan labadan ahayn iyaduna waa saasoo kale isku midun bay noqonayaan weelkii aan dahab iyo fida ka samaysnayn in la isticmaalaa way iska bannaantay ay hayri dahabi walfidati dahab iyo fida kii ahayn baa loo jeedaa min alawaani ee weelasha ahaa waa la isticmaali annafiisati xataa tii qaaliga ahaydba hadduu doono ha noqdee waxyaalaha qaarkoodo dahabkaba ka qaalisan baa jira macdanta qaarkeed oo dahabkaba ka qaalisan haduu doono taabaha ka samaysnaadee kol hadaanu dahab iyo fida ahayn weelkii waa iska xalaal ka inaai yaaquutin sida yaaquudka macdanta ah weelkii laga sameeyey oo kale qiimo kasta iyo qaali kastaba ha ahaade haddana wuu iska bannaan yahayo dee dahabkii fidada aad baa loo yaqaanay baa la yidhi oo fuqarada ayaa markay aragtay adigoo dahabkii ku warwadhay oo meel walba dhigtay markay ku arkaan way niyad jabayaan iyagiina saddexdii waqti bay la dagaalamayaan adigiina weelkiibaad maaragtay dahab ka dhigtay iyo waxyaalihii aad meelaha iska dhigdhigaysay markaa aanay taasi u dhicin baa loo xarimay baa la yidhi macdantan kale maba yaqaanaan fuqaradu dahabkiiyo fidada way maqlaane ama way maaragtay yaqaanaan laakiin waxaan kale maba yaqaanaanba markaa waxaanaad meesha dhigatay wuxuu yahayba garan maayeenba wayaxrumu waxa xaaraan ah alinaau weelkii almudababu lagu ragcay bidabbati fidatin ragcad fida ka samaysan fida ah kabiiratin oo weyn curfan curfi ahaan yacni dadku markay arkaan ay odhanayaan waa i weyn liziinatin oo quruxna looga dan lahaa Eh, maaratay lagu sameynayey koobkan ama bilaydhkan ama maaragtay waxaan laguu sameynayey ama disti danbe laguu sameynayey baa waxaad tidhi intaa waxaad iga dhigtaa fido qayb ka mida marka dee ragcad bay iska noqonaysa marday qayb uun tahay wax markaa fido lagu ragcay buu noqonaya intaa fido ka dhiga baa tidhi markaa qurux baad ugala dan lahayd ilan faa'ido kale meeshan may jirin haddii hadaba intii ay i weyn tahay oo dadkii markay arkaan odhanayaan i weyn baad ka dhigtay la odhanayo curfi ahaan xaaraan wey wayaxrumu waxaa xaaraan ah alinaau weelki almudababu lagu ragcay bidabbati fidatin fido ragcaddeed kabiiratin oo weyn curfan weynida waxaynu ka eegaynaa xaggii curfigee wey curfi ahaan waa tu weyn liziinatin quruxna looga dan lahaa fain kaanat hadday tahay kabiiratan mid weyn laakiin lixaajatin baahiya ay keensatay oo baahidaasi maxay noqonaysaa weelkaa kaa jabay weelka ayaa kaa jabay markuu kaa jabay de inaad markaa laxaamado iyay noqotay fido iigu laxaamadaa tiri ama wax kale aad heshid ama yaanad helin laakiin jabniin baa keenay inaad waxaan ku ragcadood ku samayso deetana waad ku jaaza way banaan tahay maca alkaraahati iyadoo la karaahiyeysanayo way banaan tahay maadaama ay baahi jirtay oo jabnin uu jiray waana la karaahiyeysanayaa maadaama ay weyn tahay aw sagiiratan wain kaanat sagiiratan haddayse yar tahay curfan curfi ahaan markaynu eegno way yartee ma weyna liziinatin qurux baanad uga dan lahayd oo markii weelka la samaynayay baaba tiri igu dara intaa yar dhegta iiga dhiga maalan fido iiga dhiga waa qurux markaa laakiin way yar tahay kurihad waa la karaahiyeysanaya oo kol haddii ay yar tahay xaaraan noqon mayso way iska bannaanaan mar haddii qurux aad uga dan lahayda baahiye aanay jirinna karaahay noqotay aw lixaajati wain kaanat lixaajati wain kaanat sagiiratan curfan lixaajati hadday yar tahay xaajana ay keensatayo weelku uu kaa jabay ood sidaa ugu samaysay falaa tukrahu way bannaan tahay weliba karaahiyana male mar hadday labadaa isu geysatay waana yar tahay baahi baana keentay markaa waa xalaal karaahana male amaa dabbatu dahabi ragcaddii dahabka ahayd iyadu fataxrumu muطlaqan waa xaaraan ama ha yaraato ama ha weynaato ama qurux ha loogala jeedo ama weelkoo jabay ha lagu hagaajinayo dahabkii isagu mar walba xaaraan weeye in weelkii lagu sameeya kamaa saxaxahu nawowiyu sida imaamu nawowi uu saxaya uu markaa waxa weyaan madhabka ka dhigay saas weeyi faslun fi isticmaali aalati siwaak fasalkanna waxaa lagaga waramayaa isticmaalkii aaladii cadayashada wixii cadayashada loo isticmaalay oo dee cadaygii noqonay wa huwa cadaygu min sunani lwuduui ama cadayashadu min sunani lwuduu weysada sunnayaasheedii bay ka mid tahay wa yuطlaqu siwaaku aydan magacan asiwaak waxaa kale oo loo isticmaalaa af carabi ahaan oo lagu iطlaaqa calaa maa wixii yustaaku bihi lagu cadeeyanayey marka ereyga siwaak dhinac waa masder oo saaka yasuuku sawkan wa siwaakan waa cadayashu in la cadaydo siwaak waa la yidhaahda wixii lagu cadayanayay laftiiso cadaygii ahna siwaak waa la yidhaahda ayuu ku leeyahay marka asalkiisa waa masder aaladiina waa la yidhahdaayo siwaak iyadana waa la yidhahdaa buu min araakin kaasoo ka samaysan geedkii geed cadayga wanaxwihii iyo wixii la midka ahaa wixii la doonaba laga sameeye wixii lagu cadayanayeyna siwaak waa la yidhaahdaa ficilkiioo cadayashadii ahna de waaba asalkii siwaaka ereygani markaa loo dejiyey wasiwaaku haddaba cadayashadu in la cadaydaa mustaxabun mid markaa la jeclaysanayoo sunna a weeyi fii kulli xaalin xaalad kasta oo lagu jiro walaa yukrahu xataa lama karaahiyeysto tanziihan ay karaahata tanziihin waa iska masder markaa waay noqo mafcuul mutlaqaynu ka dhigiye karaahata tanziihin karaaho markaa aan xaaraan ahayne maaragtay waxa weeyaan tansiih una in dadka markaa la leeyahay iska nasaho iska maaratay iska iska kor yeela iska markaa kor tansiih waxa weeye inuu qofku wixii iska dhowro iskala weynaado marka iska kor qaada weeye oo ka weynaada inaad markaa samaysaan ayaa tansiih markaa la odhanaya marka walaa yukrahu cadaygii lama karaahiyeysto tansiihan iyadoo karaahadu ay karaahatu tansiih tahay ilaa bacda zawaali haddii markaa la gaadho mooyaane markii qoraxdu ay suusho lisaa'imi qofkii soomana ayaa loo karaahiyaystaa fardan soonkaasi faral ha ahaado aw naflan ama sunno ha ahaado cadaygii waa sunne wakhti la karaahiyaystaa ma jiraa karaahatu taxriim hadday tahay maba jirtaba wakhti uu cadaygu xaaraan yahay maba jirayso haddaanu dee qofkii salaad ku jirin adigoo salaaddii ku jira haddaad bilowdo dee salaaddii baa kaa jabaysa oo ficilkiibay de imanaysaa xaggaasunbay ka imanaysaa laakiin sidiisa cadaygu marnaba xaaraan uma ah waayo mar la karaahiyeysto oo karaahatu tanziih yani wax laga fiican yahay uu noqdaa miyey jirtaa wuxuu yidhi waa xaaladaa keliyaho waa qofkii soomanaa marka qoraxdu ay suusho oo bartankii maalinta la dhaafo oo salaadii duhur ay soo gasho ilaa intay qoraxdu ka dhacayso watazuulu lkaraahatu karaahadaasi waxay ku dhammaanaysaa ku zuulaysaa biguruubi shamsi qorax dhaca markay qoraxdu dhacdo ayuu haddana iska cadayanoo loo ogolaanayaa oo aan karaahadii ay meesha ka baxaysa wakhtaara nawowiyu imaamkii yaxya bnu sharaf annawowi wuxuu isagu doortay si shaksi ahaaneed wuxuu u doortay cadama alkaraahati muطlaqan marnaba inaan karaaha jirin iyadoo muطlaqan yani aan waxba lagu xidhaynin oo aan shardiba loo dhigaynin inaanay karaahaba jirin wakhti walba cadaygu uu yahay wax markaa wanaagsan marka madhabku laakiin waa sidii hore haddii ikhtaara lagu yidhaahdo waad la soconaysaa waad la haysataa ikhtaaradu qofkaa loo tiiriyey ayuunbay ku gaartahay laakiin madhabkii ma aha wa huwa ay siwaaku cadaygu ama cadayashadu fii alaaati mawaadica saddex meelood marka la joogo ayuu ashaddu istixbaaban sunanimadiisu ay sii adkaanaysaa min hayrihaa wakhtiyada kale ay ka adkaanaysa axaduhaa saddexdaa meelood ka koobaad goobta koobaad cinda tagayuri اlfami markaa de waa waa saddex wakti waktiga koobaad cinda tagayuri اlfami waa markii afku uu isbedelo midabkiisi min amin ami daraadi amigu waa maxay qiila waxaa la yidhi huwa sukuutun awiilu aamuska dheer markaad muddo aamusnaato afkaagii isbedel baa urtiisii ku imanaya wa qiila waxaa la yidhi huwa tarkulakli may waa cuntada ka tegideedo markaan muddo wax la cunin iyadana dee qofkii afkiisii urtiisii waxbaa iska bedelaya markaa labada tay doontaba ha noqote asmigu ama aamus dheer ha noqdo ama afxidhnaan dheer aan waxba la cunin ha noqotee labada kii keenaba waa in markaa laga cadaydo cadayashadii way adkaanaysaa muakad bay noqonaysaa wainamaa qaala wuxuu u yidhi musanifku abushujaac wakayrihi asmi iyo kayrkiiba oo kayrkii u raaciyey liyashmala si uu markaa u shamliyo u caam yeelo oo hadalkiisa u soo galo tagayura alfami isbedelka afkii ku imanaya bighayri azmin waxaan azmi ahayn ku imanayo afxidhnaan wax ahayn isbedelkii ku imanayeyna si isaguna meesha u soo galo ayaa wuxuu yidhi min azmin wa hayrihi isbedel ku yimid afxidhnaan iyo iyo hayrkiiba oo waxaa kale muxuu noqonayaa ka akli dii riixin waaba sida iyadoo la cuno wax ur leh kariihin la karaahiyeysto ur la necab yahay wax leh oo waa maxay waxaas min huumin sida toontii oo kale wa basalin iyo basashii oo kale waayrihimaa iyo wixii kale lamidka ahaaye urta lahaa la karaahiyeysanayo markii la cunana yaan markaa isbedelkan afka ku yimid afxidhnaanba ku imanine iyada lafteedana dee in markaa la cadaydaa muakad bay noqonaysa waaani meesha labaad ama wakhtiga labaad cinda alqiyaami waa markii laga kaco ay listiqaadi laga tooso والثالث goobta saddexaad ama waqtiga saddexaad cinda alqiyaami ila الصalaati markii salaada loo kacayo fardan faralka ahayd aw naflan ama sunaha ahayd salaadii faralka ahayd ama sunaha ahayd marka loo kacayo weeye waqtiga saddexaadna walow afkaaga yaan wax isbedeli ku jirin yaanad markaa hurdo ka soo kicin kol haddaad salaad u kacayso inaad cadayato ayaa iyaduna muakad noqonaysa wayataakadu aydan sidoo kale muakad buu noqday waa la adkeeyaa cadayga fii kayri alaaati madkuura saddexdaa lasoo sheegay wax aan ahayn mimaa huwa ayrkaasoo ah wixii madkuurun lagu sheegay fi lmuawalaati kutubta dhaadheer kutubta dhaadheeri wakhtiyo kalena way sheegaan buu yidhi ka qiraa'ati qur'aani sida markii qur-aanka la akhriyayo wasfiraari lasnaani haddii markaa ilkihii ay markaa cawlaan noqdaan urti ismay bedelinba afkii urtiisi ismay bedelin laakiin midabkiiba isbedelo cawlaan noqday iyadana muakad bay noqonaysa wayusamu waxaa la sunneeyaa an yanwiya bisiwaaki cadayashada inuu ula niyoodo asunata inuu sunnihii gudanayo ilan gaalkiiba wuu cadayanaya markaa si aad adig iyo gaalkii u kala duwanaato hadii ay cibaado u noqoto sunnadii niyo oo niyadaha ka tegi wa an yastaaka biyamiinihi midigtiisa inuu ku cadido ayaa la sunneeya wayabdaأa biاljaanibi اlaymani min famihi dhinaca midiga afkiisana uu ku bilaabo waan yumirahu markaa dhinacaa midig inuu ku bilaabo gacantiisii midigna uu ku cadaydo waan yumirahu inuu mariyo markaa cadaygii uu marmariyo calaa saqfi xalqihi qaybta sare ee markaa xalqigiisa hungurigiisa xaggiisaa sare inuu iyadana uu soo mariyo cadaygii si markaa imraaran latiifan marin latifan oo dhibirsan haddii kale wuu isdhaawici wa calaa karaasiyi adraasihi sidoo kale inuu markaa ilkihiisa ama aynuhaahna ee gawsihiisa kursiyadooda kursiyadooda waa maxay de waxa weya gawsihii fadhi bay leeyihiin markaa meelaha fadhigoodabaa kursi la odhanayaa fadhiyadaa markaa gawsahana inuu iyagana dulmariyo kuwan kale way fiiqfiiqan yihiino iyagu de waxba kuma laha waa dhinacyadan labada dhinacyo baad ka maranaysaa laakiin gowskii fadhi fiican buu leeyahay fadhigiisaasi isagana de waxbaa geli karee inaad markaa cadaygii aad marisood ku cadaydo faslu fii wuruudi fii furuudi lwuduu faslun hada faslkani fasl weeyi oo macquudun fii furuudi lwuduu'i loo guntay oo lagaga waramayo weysadii arkaanteedii iyo maxaa faral u ah bidamilwaawi wowga marka la dameeyo alwudu la akriyo filashhari sida caamka ahee maarata wa culamada agtooda ka caam baxday si kalena waa la yidhaahdaaye ismun lilficli wuxuu magac u yahay wuduu markii la yidhaahdo falkii aad qabanaysay oo weysaysiga ahaa inaad weysaysato weysaysashadii ficilkaaga ahaa ayaa wuduu la yidhaahda wahuwa almuraadu huna waana halkan loo socdo وبفتح الواو هدي او لا فتحيو الوضوء لا اقريو وضوء هدي لا يراهدو اسم وحو مغع يحيى لما يتوضا به وحي لغو ويسيسنيه marka wudu waa weysadii weysaysi wuduuna wa bihi lagu weysanay lagu weysaysanay eegi mika Soomaaliga weysu weysa qaadashadii wadiyana weysa waa in oranaynaa ficilkii weynaga weysale weelkii biyaha lagu shubanayna maxaan leenahay weysu markaa laba macna inoo leedahay kelmadii weysu oo iyo iyo weelkii biyaha lagu qaadanayay labadiiba weyse waa la odhan karaa af carabigana waduu iyo wuduu baa kala jira markaa waduu waa biyaha laftooda lagu weysaysanayo kelmadanoo keliya maaha dhowr kelmadoodoo kaleo noocaasaa jira waquud iyo wuquud baa lamida wuquud waa holac iyo maarata inuu shidmo waa shidmidii waquudna waa wixii la shidayey sida xaabadii iyo batroolkii o kale haddaad sheegaysa waquud baad odhanaysaa wuquud ma odhanaysid wayashtamilu lwalu ka hore ee haddaba ficilka ihi ee iminka markaa maqsuudka ihi wuxuu ka kooban yahay calaa furuudin wa sunan weysaysigii faralla iyo sunnayaalba wuu leeyahay wadakara almusanifu imaamkii abuu shujaace kitaabka qoray wuxuu sheegay buu yidhi fii qowli alfuruuda furuuddii arkaantiibuu ku sheegay fii qowlihi hadalka uu yidhi wa furuudu lwuduu'i sittatu ashyaaa weysada furuuddeedu waa lix arrimood lix shay weeye axaduhaa midka koobaad anniyatu waa niyadii wa macnaahaa luqatan af carabiga ahaan macnaheedu alqasdu waa ujeeddo inuu qofku wixii ujeedu doonayo wey وxaqiiqatuhaa sharcan sharci ahaana xaqiiqadeedu waxa weye niyada qasdu shay shaygii in loo qasto oo la doono muqtarinan bificlihi iyadoo rabitaankaa iyo qasadkaasi uu yahay mid marka xaaluu yahay mid la xidhiidhsan falki inaad shaygii doonto oo rabitaankaagii uu la xidhiidho samayntiina wey markaasaa niyo la odhanaya fain taraakhaa canhu haddii rabitaanka iyo dambe ka dambeeyo oo waqti u dhaxeeyo sumiya azman go'aan baa la yiraahdaa waxa waan go'aansaday iyo iyo waan niyeeyay baa kala duwan waan go'aansaday waxa weeye waa imika ma sameeynayo laakiin waxa weeye mar dambe aan sameeyn doona laakiin imika waa ii go'aan azmi buu markaa noqonay marka wixii adigoo raba aad sameyntiisii guda gashana waxaasi wax aad niyootay ayuu noqonaya وتكون النيه niyadu hadaba waxay imanaysaa oo la doonayaa cinda gasli awali juzin min alwajhi marka la maydhaya qaybta ugu horeysa wejiga marka biyaha aad taabsiinaysa wejigaaga waa inaad niyeysan tahay oo ujeedadaadu ay tahay inaad weysaysato haddii adigoo wax kale ama aan waxbaba niyoonin aad markaa wejigiio deetana istihaahdo markaad dhexda marayso weysaba ka dhig ood intii kale uun maydho oonad intii hore dib ugu celinine adigoo weyse niyoonin aad maydhay dee markaa weysa sidaa kugu asixi mayso ay muqtarinatan xaal ay tahay niyadu mid markaa la xidhiidhaysa bidaalika aljuzi qaybtaa intaa ugu horeysa ead biyaha markaad wejiga saa u taabsiinayso waa inay niyadii jirto wixii ka dambeeya haddaad doonto iskaba mashquul laa bijamiicihi khasab ma aha intaad wejiga maydhayso o dhan inaad qalbiga ku haysay inaad weysaysanayso walaa bimaa qablahu wixii ka horeeya maydhiga wejigana kuma fila waa w markaad wejiga maydhaysay waa inaad ujeeddada ay weyse ahayd walaa qabla wii markaa wejiga ka horeeyey sida biyihii soo qaadashadoodii iyo gacmo maydhidii iyo taasina iyaduna kuma fila kol haddii niyadii markii wejiga la maydhayey aan la helin walaa bimaa bacdahu wixii wejiga ka dambeeya ama qaybtiisaa hore ka dambeeya in niyadii ay la xidhiidhaana ku anfici mayso ilaa intiina ku soo celiso haddaad intii ku soo celiso waa caadi marka fayanwi adaba wuxuu niyoonayaa almutawadiu kii weysaysanayey cinda asli maa dukira waxa aynu soo sheegnayo wejiga qaybta ugu horeysa marka uu mayrayo rafca xadain inuu xadakii iska kor qaaday xadau waa maay waa weyselaaanti ama xadain min axdaaihi asbaabtii ayaaxadaka marna weyselaaanta xadana waa la hahda wixii weyselaaanta keenayna xada waa la yhahda xadaku dhowr macnuu leeyahy macnayaashiisa waxaa ka mid oo qofku markaanu weyse qabin waxaa la odhanayaa xada buu qabaa waa muxdi waxaan weyse la-aanta keenay laftiisana xada waa la dhaha sida kaadidii iyo saxaradii iyo dumar rataabta iyo waxaa weyse la-aanta keenayna xada waa la yidhaahdaa haddaba sheekhu maanta tuu doonaya waa sababtaa fayanwi wuxuu marka uu qaybta ugu horeysa maydhayo rafca xadain min axdaai inuu iska kor qaadayo waxaa weysada ka jabiyey axdaaftii uu la yimid mid kamida yani maalan waxa weeyaan inuu markaa niyoodo kaadidii markaa ka timid wixii ay ku waajibsay iska kor qaado kaadidii ama bawlkii uu niyoodo ama markaa waxa wey saxaradii wixii ay waajibsay kor qaadayo ama qofkii dumarhay u taabtay ama hurdadii inuu hurdadii ka weysaysanayo hadduu niyoodo hurdadii inuu ka maydhanayo maarata xubnahan ka maydhayo hadduu niyoodo way ugu filan tahay marka haddii waxyaalo kalena ay jireen wixii kale waxba daruuri ma mar hadduu tan sheegay intii kale way ugu filantahay waxaa kaloo ku filan inuu markaa dee waxa weeye xadadkii eh, iska kor qaadayo inuu niyoodo xadadkana uula jeedo weysela'aantii weyse la'aantii baan iska kor qaadaya hadduu niyoodana way ku filantahay aw yanwi ama waxaabu niyoon istibaaxata muftaqirin ilaa wuduu inuu banaysanayo wax weyse u baahan maxaa weyse u baahnaa salaadii dawaafkii kuwaasaa weyse u baahnaa hadduu qofku niyoodo inuu xubnahan maydhayo si uu u tukado salaad u banaysto ama si uu awaaf u banaysto ama si taabashadii kitaabka qur-aanka ah aan u banaysto ayaan wejiga iyo gacmaha iyo lugaha magaraya iyo madaxa masaxobu niyoodi dee weyse way ugu filan tahay walow yaanu ereyga weyso qalbiga ku qabanonu niyooninbe aw yanwi ama wuxuu niyoon fardal wuduui weysadii faralka ahayd inuu weyse farala weysaysanaya hadduu niyoodana yaanu xadaba niyoon yaanu salaadba naysigeedba niyoon inuu weyse farala weysaysanaya hadduu niyoodo iyaduna way ku filan tahay awil wuduuca faqad xataa tii faralkahayd haddaanu raacine uu niyoodo inuu weysaysanayo iyadu lafteeduna way ku filantahay aw iطahaarata can ilxadai ama inuu xadakii ka ahaaro qaadanayo weyseba muu niyoona ahaaru niyooday xadakii baan ka ahaaro qaadanayaabuu niyooday waxaasoo dhan waa isku mido way ku wada filan yihiin fain yaqul can ilxadai haddaanu xadakii odhanin oonu xadakii niyoon uu niyoodo un inuu ahaaro qaadanayo bilaab in xubnihi maydho markaa niyadana wuxuu qabto waa tahaaro qaadanaysa lam yasixa taasi kuma filna maxaa yeelay tahaaradii dawey noocyo badan tahay noocay tahayna muu sheegi waidaa nawaa haddaba markii uu niyoodo maa yuctabaru wixii markaa tixgelinta lahaa ee wax kasoo qaadka lahaa min haadihi niyaati qaababkaa loo niyoonaya aynu sheegnay tii muctabarka ahayd ee ansaxaysay marka uu niyoodo washarakabaa markaa ii qoran laakiin meeshan wa ashrakabay ku fiican tahay sharaka haddii rada la shadana waa laga yaabaa inay iyaduna macno yeelato laakiin ashrakabay ku fiican wa ashraka macahu oo uu la wadaajiyo uu raaciyo niyata tanadufin isnadiifin niyadeed aw tabarudin ama isqaboojin niyadeed buu raaciyey saxa wuduu'uhu weysadiisi way ansaxaysa wuxuu niyooday inuu weysaysanayo isqaboojinayana kulayl buu dareemayay markaa laba niyuu israaciyey soo ma inuu weysaysanayo isqaboojinayana weysadii niyo u ansaxaysaa way u ansaxaysaa baa maxaa yeelay isqaboojintan xataa haddaanu niyoonin dee kolleyba wuu qaboobayaa markii uu weysaysto ama wuxuu niyooday isnadiifin waanan weysaysanaya waanan isnadiifinaya iyaduna waa caadiyo weysadii way u ansaxaysaa wa macahu haddaynu saa u akrino haddii washaraka sidan hadda i qoran aniga la akhriyo waa in niyada aynu markaa aynu rafcino oo washaraka macahu kaa la niyooday uu la wadaago uu la soo galo niyatu tanadufin isnadiifin niyadeedna ay la soo gasho niyada markaa la rafciyo lakin niyadii la nasbiyo halkaa hore in ah la keenay noqonaysa wathani faralka labaad faralkii koobaad waa niyada kii labaadna ghaslu jamiici lwajhi wejigoo dhan waa in la wada maydho oon waxba laga tegin wejigii waxaduu wejiga xuduuddiisu duulan haddaynu xaggii dherarka ka eegno waa maa bayna manaabiti shacri ra'si haaliban maa bayna inta udhaxaysa manaabiti shacri ra'si timaha madaxu halka ay ka baxaan ay ka bilaabmaan haaliban sida dadka maaragtay u haalibkaee badan laga bilaabo inta udhaxaysa iyo wa aakhiri laxyayni labadan lafgarood lafgaray ama maarata laftan garhku uu ka baxeeya halkan daanka labada daan halka isugu yimaadaanay markaa ku kulmaan ee ugu dambaysa marka halka timuhu sida qaalibka caadiga ah dadka ay ka bilaabmaan timaha madaxu halkay ka bilaabmaan laga soo bilaabo ilaa labada daan halkay ku kulmaan oo halkaa noqonaysa intaa weeyi markaa wejiga dharar ahaan ballaciisiina waakhir laxyeen laxyeenkii buu inoo sii fasiray wuxuu yidhi wahumaa laxyeenku ama labada maaragtay eh, lafgarood alcadmaani waa labada lafood alladaani labadaasoo yambutu alayhima ay markaa ka baxdo alasnaanu suflaa ilkaha hoose labada lafood ee ilkaha ay ku dul yaalaan marka waa labadii daandi yajtamicu wuxuu ku kulmaa buu yidhi muqadamuhumaa xaggooda hore waxay ku kulantaa fi daqani meesha daqanka la yidhahdo adaqan waa intan intan garhku ka baxo intana daqan la yidhahdaa dee halkaasay labadii daan isugu imanayaan qeybtoodii hore wa mu'akharuhumaa qeybtoodii dambana waa waay ay taallaa filudunayni labada dhagood bay ag taalla yacnii laftani halkan way ku kulmayaan mid walbana qeybteedii dambe dee dhegtii markaa ay markaa eh, ay ku ag dhammaanaysa marka de aggan way ku kulmayaan maahe laakiin muaharkii xaggoodii dambana waa ilaa dhegta weyn yani waa markaa laftii mika noo sheegaya wejigii maaha marka wejigii waaa lainoo sheegay halkay timuhu ka baxayaan sida caadiga ah sida caadiga ah maxaa lagu saarayaa dee qofkii bidaarta lahaa timihii waxaa laga yaabaa meel shisha inay ka bilaabmaan sidoo kale dadka qaarkood baa jiroo timahoodu ay wejiga soo galaan oo aqam baa la yidhahdaa af carabiga waa qof aqam ah aman baa la timuhu aggan usoo durkaan kaasina halkan ay maarata timuhu ku joogaan ka bilaabi maayo maydige halka dadka sida caadigaa ah ay ka bilaabi jireen buu soo bilaabi oo timihii qayb ka ah ayuu maydiba ninkii qofkii bidaarta lahaa ee timihiisu ay durkeenna isaguna la odhan maayo intaasoo dhami waa wejiga soo wada maydha wuxuu ka bilaabayaa halkii caadiga ahayd buu ka bilaabaya waxaduhu cardan xadkii wejigu xaggii balaca haday noqoto maa bayna aludunayni waa inta labada dhagood udhaaysa labada dhagood inta udhaxaysa iyada markaa wixii la siman halkaa watadka tiirkaa yar dhegta kurtinkaa yar ee dhaguha ay leeyihin labadaa kurtin ayuu wejigii ku joogaa ballan ahaan marka iyo wixii la siman baad markaa raacaysa timo yaroo halkaa ka soo baxa unbaa laga tegaya marka intaasoo dhan waxaa lagaa doonaya inaad wada maydho inaad wax ka tagta lama ogola waidaa kaana cala lwejhi wejigii hadduu ay dul yaallaan ama ay ka baxeen shacrun khafiifun timo khafiifi hadday wejigii ku yaallaan aw kaiifun ama timo markaa cufani hadday wejigii ku yaallaan wajaba waxa waajiba iisaalulmaai biyihii in la gaadhsiiyo ilayhi timaha in la gaadhsiiyo maca albasharati ilaa iyo diirka la gaadhsiiyo allatii taxtahu diirkii ka hooseeyey timihii wejiga ku yaalay waa in timihii la waa in biyihii la gaadhsiiyo oo la mayro waxbuu ka soo reebaya wuxuu yidhi wa amaa lixyatu rajuli ninka garhkiisii alkafiifatu ee markaa cufnayd oo ta cufani waatee bian lam yara suuradeedu waa in aanu arag almukhaaabu qofka loo u sheekaynayuu la hadlayaa basharataha diirkii aanu ka dhe aanu ka arkaynin min khilaalihaa dhexdeed garku wuu cufan yahay goormaa la odhanaya ama timahani way cufan yihiin marka qofka ku ag fadhiyaad u sheekaynaysaa aanu diirkii iyo haraggii ka dhex arkaynin fayakfii hadaba taa kaiifkaa cufan waxaa kugu filan garkii cufnaa gaslu daahirihaa qaybteedaa muuqata in la maydho bikhilaafi alkhafiifati waxay ka gedisan tahay xaal ay tahay mid ka gedisan tii markaa khafiifka ahayd wahiya ta khafiifkii maa yara almukhaaabu waa ta uu arkayo qofkaad u sheekaynaysaa basharataha diirkeedii uu ka dhex arkayo min khilaaliha iyada u ka dhex arkayo fayajibu taa khafiifka ah waxaa waajibi iisaalu lmaai biyihii in la gaadhsiiyo libasharatihaa diirkeedii ka hooseeyey in markaa la gaadhsiiyo ayaa waajib wa bikhilaafi iyadoo ay khilaafsan tahay lixyati lmar'ati qofkii dumar ahayd ila lixyati rajuli buu ina yidhi ninka garhkiisi garkii marka waxaa soo gelaya shacarulcaaridayn shacarka timaha la yhahdo labada daan timihii ku yaallayoo caaridayn baa la yidhaha carabiga lixyada waxoo dhanba lixyo waa la waday odhan karaa haddii laakiin lasii dhuuxo lixyadu waa intan kana caarid baa la yidhaahdaa qaybaha dhinacan ka baxay daanka labada daan garhka timaha ku yaalla caaridayn baa la yidhahdaa af carabiga macnaha u khaaskii waa caaridayn lixyana waa shacaru daqan marka waxoo dhanna liyo waa laysla wada ohan karaa marka imika imaamku liyo wuxuu ula jeedaa caaridooyinkii iyo shicir timihii markaa daqanka ku yaalay labadiiba marka waa aggii raggii buu yii wabikilaafi lixyati mar'ati waxay taa kaga gedisan tahay buu yii garhka raggu garhkii usoo baxay qofkii dumar ahayd iyo walkhunhaa qofkii labiibka ahaa labadaasi haddii garh usoo baxo ama khafiif ha noqdo ama kaiif ha noqdee fayajibu waxaa waajibi iisaalulmaai eh, biyihii in la gaadhsiiyo libasharatihimaa ilaa iyo gudahood diirkii in la gaadhsiiyo biyihii diirkii ka hooseeyey inay biyuhu gaadhaan ayaa waajib noqon walow kaufaa kuwa cufanba hadday doonaan ha noqdaan timahoodaasi haba cufnaadaane garhkoodaasi iyaga garh markaa la tirinaya ma aha oo dee gabadhii haddii garh usoo baxo ina iska xirtaa laga doonayaaba qofkan kale labeebka ahna la garanba maayo ma dumar baa mise waa rag marka inuu da dumar yahay baaba dhici karta dumarkiina waxaa laga doonayey inay biyaha gudaha ay gaadhsiiyaan marka isaguna ha gaadhsiiyo walaa budda waxaa lagama maarmaan ah maca ghasli lwajhi markii wejiga la maydhayo ama wejiga maydhigiisa la jirkii min ghasli juzin in la maydho qayb min ara'si madaxii ka mida markaad wejigii maydhayso qayb haba yaraatee madaxii kamida ah inay biyihii gaadhaan oo la mayro dee khasab bay noqonaysaa waraqabati qayb qoortii kamida ah. wamaa taxta daqani iyo laftii wixii ka yani wuxuu leeyahay wejigii markaa lagu yidhi wada gaadhsii biyaha dee wejigii si aad u wada gaadhsiiso waa in madaxii wax gaadhaan oo timuhu halkii ka baxayeen suuragal maaha inaad wejigiina wada maydho madaxii wax ka aanad waxba maydhin waayo dee wejigii iyo madaxii way isgaadhayaan oo iyagiibaa markaa waxa weeye xadka u dhaxeeyaa wax aad u yar uu yahay marka waxaad ku qasbanaanaysaa madaxii wax ka inaad biyaha gaadhsiiso sidoo kale qoortii dee dhinacyadana iyadana ka gaadhayaano marka lagu yidhaahdo ilaa iyo halkani waa wejigii iyo maydh dee qoortiina halkan ay ka soo gelaysaa deetana in markaa iyadini wax soo gaadhaan khasab bay noqonaysa waynagii nidhi laftan hoosteedaasi qofkii aan garhka lahayn ayaa wejigiisii ku jooga marka halkaa markuu maydayo dee in yaroo xaggii hoose ihina iyaduna waxaa kasab noqonaysa inay markaa qoyaankii uu gaao oo biyihii ay gaahaan aali waajibka ama rukniga saddexaad waxa weeye aslulyadayni maca almirfaqayni in labadii gacmood la maydho iyadoo labadii xusulle ay ku jiraan oo labadii xusulna la maydhayo fain lam yakun lahu mirfaqaani qofku haddii aanu laba xusulba lahaynoo xusullaba loo abuurin gacantiisu garabka iyo waxa isku xigo uun kafki wax dheerunbaa udhee ul dheerunbaa udhexayso oo aan laabatadanba lahayn maxaa markaa qofkaasi uu samaynaya uctubira waxaa la qiyaasi qadruhumaa intii markaa halkii ay ku beegnaan lahaayeen baa la qiyaasi labada xusub oo qof isaga jooggiisaasoo kala leh ayaa la eegi baa la yidhi gacantiisa ayaa la mitirinayo deetana xusulkii halkuu kaga beegmay ma rubucba waxa weeye ma ulubaa saasaa loo odhan oo xaggii markaa waxaa la odhan gacantiisii marka laga soo bilaabo marka laga soo bilaabo garabka ilaa iyo farihii waa intaa soo mitir xusulkii waxa weeya sentimitirka halkaas daban intaasoo sentimitir bay noqonaysa mitir ba ma gaarayse waa intaasoo sentimitir baa la yidhi santiga ay markaa xusulkii ku beegan yahay baa la eegi haddii maalan ay noqoto eh, lixdan sentimitir lixdan bay noqoto markaasaynu eegnayoo sentimitirkii labaatanaad buu xusulkii ku beegmay kii labaatanaad buu ku beegmay marka waxay noqonaysaa labaatanna waa intan afartanna waa intan markaa afartankii lixdankii intay uga dhigmaan baa la eegi dee waa saddex meelood oo laba meelood soo maa isagii gacantiisii baynu mitirinaynaao isagiina maalan lixdankaa markay noqoto waxaynu leey labaatan sentimitirun ka soo kac labaatan sentimitir baad ka soo kacaysaa afartanka kale ayaad maydhaysaa saasaa loo qiyaasay wayajibu waxaa waajibi aslu maa cala lyadayni in la maydho wixii labada gacmood saaraa ee min shacrin tima ahaa wa silcatin iyo soobax kale labadii gacmood haddii tima ay leeyihiin timahoodii waa in la maylo ilaa gudaha waa in la maylo diirka la gaadhsiiyo biyihii haddii wax ka soo baxeen ka waran silcadu waa wax soo baxay ama fiix ama wax la mid a haweynaada ama ha yaraado waxaa weyna hadduu doona haba weyn ihahdeen silcada waxaa ugu weyn inuu xabad xab xaba la ekaato haday qofkii maarata xanuun ku yimaado oo wax weyn ay ka soo baxaan waxaa la doonayaa dushiisii inuu wada mayro waxba ka tegi maayo wejigiina waa saas oo kale xubnaha ka odhamina waa saas oo kale meeshii waajibka wixii ka soo baxay dushiisii in la wada maydhaa iyaduna waajib bay noqon wa usbucin zaa'idati fartii siyaadada ahayd lix farood leeyahay oo kale fartaa yaree siyaadada miyuu ka tegayaayo inta kaleu maydhayaa maya iyadana in la maydhaa mar hadday meeshii waajibka ay ka soo baxday waajib bay noqonaysaa wa adaafiira adaafiirtuna waa ciddiyihii waa jamcu udfuur dufur waa ciddida udfuurna waa la jamciisina waa adaafiir dhufurna jamceedu waa adfar marka cidiyihi haba dheeraadaan haday doonaan in iyagana la wada mayro gudahood iyo dibadoodaba واجب بين noqon ويجب وليبا وحا واجبي إزالة ما تحتها عدية وحي كهوسي لزوليو أو من وسخ وسخ أهيد وسخ ذا سوى يمنع دي ديسة وصول الماء بيوهي لي قدها قلان عدية هوستو دي هدي وسخي أيكو أرورتو de waaa la doonaya gudaha biyuhu waa inay gaarhaan meel kastoo maarata wa iska banaanay waa inay biyihii gaarhaan markaa wasakhdani haddii ay ka hor joogsanaysa biyihii ina halkii ay gaari jireen ay gaarhaan waa inaad wasakdaa zuuliso waajib bay noqoni waraabicu rukniga afraad masxu bacdi ara'si madaxii wax ka mid ah waa in la masaxo min dakarin aw unhaa aw khunhaa madaxii markaa qof lab ku yaalay ama qof dhidi ku yaalay ama qof a qofku noocu doonaba ha noqdee iyaduna waajib wey aw masxu bacdi shacrin haddii madaxii oo diirkii haddaan la masaxaynin waa in la masaxo timihii ku yaalay wax ka mid ah masxu bacdi wax ka ah in la masaxo fii xaddi ra'si timahaasoo xadkii ra'siga ku jira xuduuddii madaxa aan ka bixin timahaad masaxayso yani waxa weeye haddaad diir masaxdo qayb diirkii ka mid ah masaxdo way kugu filan timihii qayb ka mid a ah haddaad masaxdana way kugu filan tahay laakiin markaad timaha masaxayso timahaasi waa inaanay xuduudda madaxa ka baxaynin oo timaha ka baxaya maxay ahaayeen yani dumarkii timo dhaadheer bay mararka qaarkood leeyihin haddii timaheediioo kor u xidhan una xagga sare ka masaxdo dee u ansixi mayso waxaynu eegaynaa halkaa aad masaxday marka timaha la sii daayo ee tim waliba dhinaci ay ka dhaadhacaysa ka dhaadhacdo kuwii xagga dambe ka dhaadhacaya aggoodii dambe loo sii daayo kuwii hareerahan ka dhaadhacaya hareerahoodii loo sii daayo ee tin walba dhinaceedii loo sii daayo intii aad masaxday hadday madaxii soo dhaafayaan de madaxaagii ma masaxan laakiin haddaanay soo dhaafayn oo aada gunta ka masaxday ama timahaagu marka horeba ay gaabnaayeen oo timahaagii oo gaabano aada masaxday oo wax madaxii soo dhaafaya aanay ahayn masixitaankii wuu ku asaxay markaa tintiioo soo daysan xaggan laga masixi maayo hoose iyadoo timihii kor ay u xidhan yihiinna xagga sare laga masixi maayo meel haddii la soo dhaadhiciyo timihii aan madaxii ka soo daadegaynin waa in ay tahay meesha la masaxay wuxuu yidhi walaa tatacayanu ma caynoobayso oo khasab noqon mayso alyadu gacantii lilmasxi markii madaxa la masaxaya inaad gacanta ku masaxdaa khasab noqon mayso haddii aad wax kale intood qoyso aad ku masaxdo caadi weyn bal yajuusu wuu bannaan yahay masixitaankii madaxu in markaa maro lagu masaxo waayriha iyo wii kale maarata ku masaxaysaba way kuu banaan gacanta inaad ku masada asab ma ah walow rasahu madaxiisii hadduu maydho badala masxihaa iyadoo markaa asligaasi xaal uu yahay mid ka bedela masixitaanki halkii uu ka masixi lahaa ku shubay maydhayba jaaza way iska banaan way u gudaysa maxaa yeelay maydhitaankani dee iyo siyaadaba wuu wakadaa waxaa lamid ah low wadaca hadii uu dhigo yadahu gacantiisa almabluulata oo qoyan walam yuxarikhaa aanu dhaqdhaqaajinin gacantiibu sidaa madaxa u duldhigay sidaaba muu odhanin gacantiisii way qoyantoo biyuu ku soo qaaday saasuu u duldhigay muu dhaqaajinin jaaza iyaduna way bannaan tahayoo wax mushkilada ma laha laakiin in la dhaqaajiyo ayaa wanaagsan waalkhaamisu rukniga shanaad aslurijlayni labadii lugood in la maydho maca alkacbayni maca kuraamihi oo labadii kuraamoodna la raaciyo in lam yakun wa haddii aanu ahayn almutawadiu qofkan weysaysanaya laabisan lilkhufayni mid khufkii xidhan fain kaana laabisahuma hadduu khufkii xidhan yahay wajaba calayhi waxa ku waajibi uun masxulkhufayni inuu labadii khuf masaxo aw qaslurijlayn ama uu luguhii maydho labadaa kuu wayajibu waxaa waajibi aslu maa calayhima markii lugaha la maydhayo in la maydho wixii dushooda saaraa oo min shacrin timaa ah, wa silcatin soobax aha wa usbucin zaaidatin far siyaada kamaa sabaqa filyadayn sanu gacmahaba kusoo sheegnay wasaadisu kii lixaad atartiibu fi lwuduui waa in weysadii la kala horreysiiyo oo loo kala horreysiiyo calaa maa ayilwajhi aladii qaabkii dakarnaahu aynu usoo sheegnay qaabkii aynu usoo sheegnay inu kala dambaysiinay in weysadii loo kala dambaysiiyo fii cadilfuruudi markaynu farallada tirinaynay iyo arkaanta sidii aynu u kala dambaysiinay waa in loo kala dambaysiiyo falow nasiya tartiiba hadduu tartiibtii ilaawo lam yakfi ku filaan mayso weysadii u ansixi mayso walow asala hadday maydhaan arbacatun afar qof hadday maydhaan acdaa'ahu xubnihiisii dafcatan waaxidatan hal mar hadday wada maydhaan biidnihi isagoo isagu u fasaxay oo ii maydha yidhi irtafaca waxaa meesha ka bixi uun xadau wejhi wejigiisa xadakiisii faqad oo keliya tartiibtii baa waajiba baynu nihi afartii xubnood hadduu hal mar wada maydho ama isagu ha wada maydho ama dad ha qaybsadaanoo qofba meel ku qaybo hal mar xubnihii ha la wada maydhee afartii xubnood afarta xubnood waa maxay waa wejigii labadii gacmood waa isku xubin keliya iyo xisaabsan yihin iyo madaxii iyo labadii lugood waa xubin keliya isku xisaabsan ayay afar qof qaybsadeen hal mar iyay wada maydheen ama isagiibaa la hal mar waxa weeye wada maydhay hadday de u suuragal tahay oo kuwana markaa biyihiibu ku dhaadhicinayaan labadana saasoo kale waxba u suuragalay afartii ayuu hal mar wada sameeyey wejigii uunbaa u maydhan inta kale dee tartiibtii bay u baahan yihiinoo waxba uma asee waaya wuxuu yidhi wa sunanuhu sunnayaashii weysadu وسنن أي الوضوء ويسد السنيا شيدي عشرة أشياء وطبعا الرموت وفي بعض النسخ المتن متن أبو شجاع نسخ دي سقار كد وحا كقرنيد عشر خصال وإسلا شن شيء طبعا شيء iyo 10 arimood un bay kareen oo isku midow kow at tasmiyatu awwalahu in bismillah la yiraahdo bisinkii la qabsado bilowga weysada wa aqalluha waxa ugu yar bismillah in la yiraahdo waakmaluhaa waxaa dhammaystiran ugu dhammaystiran bismi illaahi araxmaani in la yidhaaho fain taraka hadduu ka tago atasmiyata bismillaahida awalahu bilowgii weysada ataa biha bismillaahidii wuu la imani fii anaa'ihi dhexda weysada isagoo maraya markii bilaabayey ayuu ka tegey ama wuu ilaawey ama ogaan buu uga tegeyba waxa fiican inuu waxa weeyi inta aanu weysada dham bismillaahidii la yimaado weliba bismillaahi awaluhu waakhiruhu inuu yidhaahdo ayaa fiican fain faraqa hadduu dhameeyo ka dhammaado min alwuduui weysadii weysadii hadduu ka dhammaado isagoon bismillaahi odhan lam yati bia markuu dhammeeyo waxba bismillaahi odhan maayo waqaslulkafayni waxaa kaloo sunnaa labadii kaf labadii curcur in la maydho ila alkuucayni ilaa iyo kuuca kuucu waxa weeye waa mafsil halkan mafsilkaa loo jeedaa iminka sidiisa kuuc waa waa laftan laftaa xigta markaa suulka laftaa yaree soo yar taagan soo yar kuusan ee suulka xigta ayaa sideeda kuuc loo yidhaahdaa tan dhinaca kale faryarada xigtana kursuuc bay yidhaahdaa intan u udhaxaysana rusqi bay yidhaahdaa intan udhaxaysa buuc baa isaguna jiro oo waxa weeyaan waa suulka lugta lafta adagee markaa ka horeysa ay soo taageen buuc baa la yidhaahda kuuc iyo buuca ma kala garanayo qofka laa yacrifu kuucahu min buuci qofka le waxba ma garanayo ayaa la kuuc iyo buucii kala garan maayo hadii keebaa kuuco keebaa buuca ah, kala garan maayo marka kuuc iyo kursuuc waa isku mide eh, waa gacanta iyagu kaafkaasi waad la soconaysaa kaafka kafka unbaad raacinaysaa saw kaf muu ahaynkani kaafka raaciyo kuuc kursuucba waa halkan rusqina wuu udhaxeeya kaasuulka lugtuna buuc baa la yidhaha isagu badaasu markaa wata hadaba ilaa iyo kuucoo halkana markaa laabatadana loo jeeda labadii gacmood ilaa laabatooyinka inuu markaa maydho qabla madmadati intaanu luqluqashada bilaabin weey ayuu ka horraysay wayaqsiluhumaa wuu maydhi labadan kaf alaaan saddex goor in taradada hadduu ka shakiyo fii uhrihimaa inay daahir yihiin ka shakiyo qabla idkhaalihimaa intaanu gelinba alinaaa weelka hadduu weelka ka dhex biyaha oo baaldi weyn doonay inuu biyo ka darsado hadduu ka shakiyo gacmihiisu inay daahir yihiin ama ha weysaysanay ama yaanu weysaysanine waxaa fiican inuu horta saddex jeer gacantii maydho intaanu weelkii gelinin weelkii almushtamila ay ku jireen calaa maain biyo duuna alqulatayni qulatayn ka yar si aanay u nijaasoobin fain lam yaksilhumaa haddii aanu gacmihii maydhin kuriha lahu waxaa qofkan loo karaahiyaystaa amsuhumaa inuu dhex muquuro oo gacantii u dhexgeliyo biyihii iyadiioo aanu labadii gacmood saddex goorma idhin fain tayaqana hadduu hubo duhurahumaa labadiisa gacmood inay daahir yihiin lam yukrah lahu loo karaahiyeysan maayo amsuhumaa inuu markaa gacmihii uu dhexgeliyo weelkii loo karaahiyeysan maayo wlmadmadatu waxaa kaloo sunna ah markaa luqluqashadii bacda gasrilkafayni markii labada kaf la maydho wayaxsulu wuxuu kugu xasili aslu sunnati sunnada asal ahaanteedii waxay kugu xasili fiihaa xaggii luqluqashada biidkhaali ilmaai inaad markaa biyihii geliso filfami afka haddaad biyihiiba afka geliso adigoo niyeysan weysadii de hore u soo niyeeyey ama yani luqluqashadii niyeysan afka markaad biyihii geliso asalkii sunnuhu ku xasiray laakiin sunno dhammaystirani kumay xasilin sawaan waxaa isku mid ah adaarahu adaarahu in labadii hamsaba markaa la qoro ayaa wanaagsane adaarahu ama ku dhex warwareeji biyihii iyo dhaqdhaqaaji wamajahu oo haddana soo tuf amlaa ama labadaaba yaanu samaynin kii dhaqdhaqaajiyey iyo kii aan dhaqdhaqaajin kii soo tufay iyo kii aan soo tufin mar haddii biyihii afka la geliyey asalkii sunnuhu wuu xasilay fain araada alakmala hadduu sida ugu dhammayska tiran ee sunnaha dhammayska tiran doonayo majahu wuu soo tufi sidoo kale waanu dee dhaqdhaqaajin biyihii afka wuu ku dhex dhaqdhaqaajin waanu soo tufi walistinshaaqu sandaarsigii baa isaguna sunna ah bacda almadmadati markii la luqluqdo kadib wayaxsulu isaguna wuxuu ku xasili aslu sunnati sunnada asalkeedu wuxuu qofkii ku xasili fiihi fi listinshaaqi xaggii markaa sandaarsiga biidkhaali ilmaa in biyihii la geliyo fi lanfi sankii in la geliyo sawaan waxaa isku mid ah jadabahu ajadabahu binafasihi nafasku waa naqaskii inuu ku jiido naqaskiisa ilaa khayaashiimihi oo ugu jiido ilaa sanka xaggiisii sare sanqaroorkii ayaa khayaashiin iyo khayshuun baa la yidhahda sanka xaggiisii sare u jiidiya oo wanatharow haddana soo tufiya soo markaa celiyaayo oo iska soo bixiya amlaa ama sidaa ayaanu samaynina mar haddii biyihii uu sanka geliyey asalkii sunnuhu wuu u xasilay fain araada alakmala sida dhammayska tiran hadduu doonayo jadabahu waa inuu ku jiido binafasihi naqaska biyaha waa inuu ku jiido ilaa khayaashiimi ilaa iyo markaa sanka xaggiisii sare uu u jiido wanaharahu haddana wuu soo waxa wey wuu iska soo bixinayo wuu soo fiifsani waljamcu in laysu geeyo la jamciyo bayna almadmadati luqluqashada iyo walistinshaaqi sandaarsiga in laysu geeyo bialaai karafaatin saddex koldarsho saddex darsasho in markaa laysugu geeyo ayaa markaa iyaduna sunno ahoo oo yatamadmadu uu ka luqluqanayo min kullin minha soo darsi kasta uma yastanshiqu hadana uu markaa ka sandaarsanayo ayaa afdalu ka wanaagsan min alfasli baynahuma in la kala saaro kolkaad luqluqanaysaad sandaarsanayso waanad kala saari kartaa waanad isu geyn kartaa kala saariddu waa maxay waa in aad horta luqluqashada dhammaysato oo intood luqluqato ood haddana luqluqato ood haddana luqluqato saddexdeedii markaad u dhammayso aad haddana sandaarsigii bilowdo taasi waa kala saarid markaa oo luqluqashadii baad horta dhammaysay markaasaad haddana sandaarsigii aad u timid isugeyntuna waa in aad luqluqashadii kastaba sandaarsina raaciso marka qaabkaad u raacinaysaana waxa weeyaan baa la yidhi biyihii baad hal mar soo qaadan qayb baad ku luqluqan intii kalena sanka ayaad gelin haddana mar dambaad biyihii mar labaad baad biyihii soo qaadan qayb ka mid aad ku luqluqan qaybtii kalena sanka ayaad markaa iyagana aad markaa raacini haddana mar saddexaad baad soo qaadanoo sidii oo kale aad samayni luqluqasho kastaba sandaarsi baa raacay marka waad isdhexgelisayo waad jamcisay haddaad kala bixiso ood horta luqluqashada dhammayso ood sandaarsigana dambaysiisana iyaduna way bannaantahy lakiin waa sidii laga fiicnaa waljamcu bayna almadmadati in la jamciyo luqluqashadii iyo walistinshaaqi sandaarsigii bialaai karafaatin saddex karfadood saddex darsasho lagu jamciyo oo yatamadmadu uu ka luqluqanayo qofku min kullin minha darsasho kastaba uma yastanshiqu markuu iyadii ka luqluqdo intii hadhayna uu markaa ka sandaarsanayo ayaa afdalu ka wanaagsan min alfasli baynahumaa in la kala bixiyo oo luqluqashada la dhammeeya marka hore wa masxu jamiici ara'si waxaa kaloo sunnaa ah madaxii dhan in la wada masaxo wa fii bacdi nusakhi lmatni kitaabka nusakdiisa qaar ka mida ah waxaa ku qoran wastiicaabu ra'si madaxii in la koobo bilmasxi masxidii lagu dhammaystiro oo la wada gaadhsiiyo waa isku macno amaa masxu bacdi rasi madaxii qayb ka in la masaxaa fa waajibun iyadu waa waajib kamaa sabaqa saynu hore usoo aragnay in la wada caam yeelaana sunno weey walow lam yurid haddii aanu qofku doonin nasca maa ala ra'sihi inuu iska bixiyo waxa madaxa ugu xidhan oo min cimaamatin umaamadii ah wa naxwiha iyo wixii lamidka ah ee madaxa ugu xidhnaa inuu iska bixiyo haddaanu doonaynin horta de inuu qayb masaxo oo waxa weeyaan madaxii qayb gaadhsiiyaa waa khasab iyadu deetana kamala wuxuu ku dhammaystiri xaggii dhammaystirkii madaxa bilmasxi calayha inuu cumaamadii uun sii masaxo markuu intii waajibka ahayd la yimaado qayb yar buu ka faydi markuu intaa masaxo wuu iska soo ceshanoo intii kale waxa weeye wixii uu madaxa ku xidhnaa ayuu ku dhammaystiri wamasxu jamiici ludunayni waxaa kaloo sunna ah labadii dhagood dhammaantood in la wada masaxo daahirihimaa qaybtoodan eh, dibadda ah inta dibadii waate waa tan agga madaa igta intan agga madaxa xigta ayaa aahir la yidhaahda wa bainihimaa iyo gudihiiba oo waa intan agga wejiga soo xigaysa bimaain jadiidin biyo cusuboo aan ahayn kuwii madaxa inuu ku masaxo ay hayri balali ra'si biyo cusub markaynu leenahay yacnii qoyaankii madaxa ka soo hadhay ma aha wsunatu sida sunadii fii kayfiyati masixihima qaabka labadii dhagood loo masaxayo an yudkhila waa inuu geliyo musabixatayhi labadiisa murdiso fii simaakayhi labada god ee dhegah inuu geliyo wa yudiirahumaa oo uu markaa labadii murdiso uu markaa ku warwareejiyo cala almacaaifi laabatooyinkaa gudaha wa yumira uu dulmariyo ibhaamayhi labadiisii suulna calaa duhuurihimaa dhagaha dhabarkoodii qaybtii dambe ee dhabarkana uu markaa suulashii mariyo uma markuu intaa dhammeeyo yulsiqa uu markaa ku dhajiyo kafayhi labadiisii baabuca labadiisii kaf wahumaa mabluulataani iyagoo qoyan biludunayni dhegihi sidaa markaa ugu dhajiyo markuu intii dhammeeyo inuu haddana labadii baabuco ama labadiisii gacmoodoo markaa qoyan uu haddana dhegihii sidaa uu ku yidhahdo markaa tan dambe waxba xadiid soo aroorine laakiin culammada ayaa jeclaystayoo istidhaaran baa nusakda qaarkood ku qoran soo istidhaaran yacni isagiioo ixtiyaad ahaan samaynayo sii hubsasho samaynaya oo sii hubsanaya inuu biyihii wada gaadhsiiyey dhegihii un weeyaane iyada xadiid muu sheegin laakiin waa istidhaarkaa wey wa takhliilu lixyati alkafati waxaa kaloo sunno ah garhkii in markaa farihii la dhexgeliyo bimuhallahatin waa habaa la akhriya alkafati weey min arajuli waa marka xaggii ninka aynu ka hadlayno ama lixyat rajuli khafiifatu ninka garhkiisii khafiifka ahaa walixyatu mar'ati qofkii dumar ahayd garhkeedii walkhunsaa kii labeebkaha garhkiisii iyaga fayajibu takhliiluhumaa horaynu usoo aragnayo dee in biyihii gudaha loo geliyo oo waxa weyaan gudaha la geliyaa iyadu waajibbaabay ahaydba wa kayfiyatuhu qaabka haddaba takhliilku an yudkhila arajulu ninku waa inuu geliyo asaabicahu farihiisa min asfali lixyati garhka xaggiisii hoose inuu ka soo geliyo sidaa markaa u soo geliyo watakliilu asaabici اlyadayni warijlayn waxaa kaloo sunnaa in markaa iyagana takhliilkii dhexgelintii lagu sameeyo farihii gacmaha iyo kuwii lugaha in wasala almaau ilayhimaa wa haddii biyuhu ay gaadheen min hayri takhliilin iyadoon faraha la dhexgelin iyadoon farihi laysdhexgelinin haddii biyuhu ay gudaha gaadheen in laysdhexgeliyaa sunnay noqon laakiin haddii aanay biyihii gaadhayninba fain lam yasil ilmaau biyihii haddaanay gudaha gaadhaynin ilaa bihi ilaa farihii laysdhexgeliyo kalasaabici اlmultafati sida farihii soo laabnaayoo kale ama farihii isku duubnaa san isu dul yaalay oo kale isku laabnaa de kuwaasi ilaa iyo waxa weya wax la dhexgeliyo biyihiiba gudaha u geli maayaan wajaba takhliiluhaa markaa waajib baabuu noqonaya takhliilkii waayo in gudaha biyihii la gaadhsiiyo ayaa waajiba laakiin markuu takliil la'aan iyadoo fariir la dhexgelin biyihii ay gudaha iska gaarayeen ayaa inaad fariirhiis dhexgelisaana ay sunno noqonaysa wain lam yataata haddaanay suuragalba noqonin takhliiluhaa kuwii markaa soo duubmay ama isdul yaalay in markaa fariir la dhexgeliyo hadday suuragal noqon weydo liltixaamiha sida iyadioo isku laaamadantay isku samaysantay nabaraiyo waxbaa jiray deetana farihii way isku dhageenba oo lama kala fujin karayo in dee la kala gooyo mooyaane xaruma waxa xaaraan ah fadquhaa in la kala fujiyo litakhliili si takhliilkii markaa loo sameeyo inuu qofku takhliil daraaddii si uu markaa biyihii u dhexgeliyo inuu u kala fujiyaa iyadu xaaraan bay noqonaysa laakiin haddii uu doonayo dee inuu markaa manaaficsado oo aanu wax ku qabsan karinoo deetna uu doonayo in loo kala furo si markaa saani wax ugu qabsado taasi iyada markaa loo diidi maayo wa kayfiyatu takhliili asaabici lyadayni qaabka farihii gacmaha takhliilka loogu samey laysu dhexgelinayaa waxa weeye bitashbiiki in sidii shabagga laysu dhexgeliyo marka haddii se laysu dhexgeliyo waa caadi haddii xaggan kale sidaa laysu dhexgeliyana iyadana waa caadi wey wa takhliilu asaabici rijlayni farihii lugaha isdhexgelintoodu ama dhexgelinta faraha la dhexgelinaya waxa weeye bian yabdaa inuu ku bilaabo bikhinsiri yadihi lyusraa faryarada gacantiisa bidix ayuu wuxuu dhex geli min asfali rijli lugta xaggeedii hoose isagoo ka soo gelinaya mubtadian isagoo ku bilaabi bikhinsiri rijli lyumnaa faryarada lugta midig ayuu horta waxa weyaan marka faryaradaasunbaa lagu tan bidix ee gacanta ayaa takhliilkii lugaha lagu samaynaya fartaasoo keliya lagu samaynaya waxaana laga soo bilaabi tii midig faryaradeedaa laga soo bilaabi faryaradeedii ayaa laga soo bilaabi dhinacaa midig baa laga bilaabaya deetana iyadiibu agga hoose ayuu farta sidaa uga soo gelini haddana tii ku igtay buu soo gelini haddana tii ku xigtay haddana suulkii iyo murdisadii markaasuu haddana tii bidixdana iyada markaa suulkuu ka bilaabay faryaradaa bidixun baanu ku samaynaya aggii suulka haddana tii ku igtay haddana tii ku igtay haddana markaa faryaradii ayaa ugu dambaynoo mubtadian isagoo ku bilaabi buu yidhi bikhinsiri rijli اlyumna lugta midig faryaradeeda khaatiman kuna khatimayo ku dhammaynaya bikhinsiri rijli اlyusra lugta bidix faryaradeedana ku dhammaynaya wa taqdiimu اlyumna waxaa markaa sunno ah in la hormariyo midigtii min yadayhi labadiisii gacmood wa rijlayhi iyo labadiisii lugoodba inuu midigta horraysiiyo oo calal yusra bidixdii uu ka horraysiiyo minhuma labadoodiiba yacni gacmihii iyo lugihiiba inuu midigta ka horeysiiyo bidixdii ayaa sunaa ama alcudwaani labadii xubin miya alladaani ay labadaasoo yashulu ay fududayd asluhumaa macan hal mar in la wada maydho kalkhadayni sida labadii dhaban falaa yuqadamu la horeysiin maayo alyumnaa minhumaa kooda midig la horeysiin maayo marka alaymanu baa dee fiicnayd maxaa yeele cudwigu waa mudakar alayman muu cidna u qoraya ya falaa yuqadamu lyamiin waa idin qoran taasaa markaa kasii fiican yumna waa muana muanana meeshan loogama baahno alyamiinu minhuma labadooda kii midig la horreysiin maayo bal yuaharaani waa la aahirinayaa dafcatan waaxida hal mar hal mar baad wada maydhaysaa labadii daan ee ma odhanayso horta waxaan daan kan midig haddana kii bidix laakiin waxa haduu qofku gacan qura isticmaalayo uu gacan layahay maalan markaasoo kale waxaa loo sunneeyaa wejiga laftiisii inuu horta dhinacii midig maydho kadibna dhinacii bidix wadakara almusanifu sheekhu wuxuu sheegay sunniyata tahliifi alcudwi in ay sunno tahay in saddex goor markaa la eh, markaa waxa weya eh, in la saddexeeyo dheh xubinkii almaqsuuli la maydhaya in saddex goor la maydho walmamsuuxi kii la masaxayeyna in saddex goor la masaxo ayuu sheegayoo fii qowlihi wuxuu ku sheegay qowlka uu yidhi waطahaaratu baa la sunneeyaa in la tahaaro qaato alaaan alaaan saddex saddex goor in la tahaaro qaato oo xubinkii aad maydhaysayna aad saddex goor maydho kii aad masaxaysayna aad saddex goor masaxdo markaa kala masaxayaa waa madaxii uun laakiin qofkii haddaad qof xidhnayd oo qofkii aad masaxday isaga saddex goor maaha isaga waa hal mar uun wa fii bacdi nusakhi kitaabka nusakdiisa qaarkeed waxaa ku qornayd watakraaru soo celcelinta ayaa sunna waa isku mid un ay lilmaqsuuli walmamsuuxi waxaa la soo celcelinayaa waa wixii la meerayey wixii la masaxayayoo waa saddex saddexdaasu wاlmuwaalaatu sunnaha markaa u dambeeya tobnaad waxa weeye xidhiidhintii weysada la xidhiidhinayey wa canha waxaa kale oo lagu magacaaba bitataabuci tataabucna waa lagaga cabiraayo waa lagu sheegaa yani israacraacin wahiya waxa weeye xidhiidhintu allaa yaxsula in aanu dhicin bayna alcudweyni labada xubnood ee markaa loo weysaynayo ee isku xigay tafriiqun kaiirun kala bixin iyo markaa waxa weeyaan kala saarid badani wakhti badani waa inaan u dhexaynin bal yuahiru cudwa xubinkiibuu aahiray ayuu maarata u weyseynaya u ahirinayaa bacda alcudwi xubinka markaa kii ka horreeyey dabadi bixaysu ilaa iyo heer laa yajifu aanu engegaynin almaqsuulu qablahu kii ka horreeyee la maydhay maca ictidaari lhawaa hawadu ay markaa caadi tahay walmisaaji qofka dabeecadiisuna ay caadi tahay wazamaani wakhtiga la joogaana uu caadi yahay muwaalaadkai xidhiidhinta qadarkeedu waa maxay waa in xubin kastaba la maydho inta aanu engegin xubinkii ka horeeyey haddaba aanu engeg waa laga yaabaa in hawo kululi ay meesha marayso oo sidaa markaad u maydhaba isla markiiba uu engegayo xubinkii markaa sunihii muwaalaadku miyuu meesha ka baxayaa maya e ee waxa weye waxaa laga qiyaas qaadanayaa goob hawadeedu ay caadi tahay oo hawo badan aanay markaa jirin sidoo kale hawadu aanay aad u yaraynoo aanu xubinku engegaynba labadaa midna laga qiyaas qaadan maayo ee hawadii caadiga ahayd ee ahayd ayaa laga qiyaas qaadan iyo sidoo kale qofka dabcigiisii caadiga ahaa dadka qaar haddii qofku isaga laftiisa kureeli iskaga jiro oo uu hore u engegayo ama qabow iyo iskaga jiraan oo aanu engegaynin isagana kaana laga qiyaas qaadan maayo bay yidhaahdeen xaggii waktigana wakti kulul iyo wakti aad u qabowtoona laga qiyaas qaadan maaye wakti dhexdhexaad oo caadiya ah ayaa laga qiyaas qaadani wa idaa allaa markuu saddex saddex goor xubinkii maydhayo falictibaaru waxaa laga eegayaa biaakhiri khasnatin waa maydhigii dambe maydhigii hore laeeg weji baad saddex goor maydhay dee tii hore waxaa laga yaabaa inay angegi lahayd iminka markaad gacanta u wareegayso marka tii hore eegi mayne tan dambe ayuunbaynu ka soo qiyaas qaadanayna wainamaa tundamu waxaa la sunneeyaa almuwaalaatu xidhiidhinta fii hayri wuduu'i saaxibi daruurati wixii aan ahayn weysada ninkii daruurada u saaxiibka ahaa saaxibu daruuruhu waa ayo qofka daruuradu ay hayso waa qofkii kaadidu ay ka tifqaysay ama gabadhii dhabar furanku uu ku dhacay qofkii daa'imul xadadka ahaa ee had iyo jeer waxa wey weyse la'aantu ay maaratay joogto ahayd weyse la'aantiisu ilan gabadhii marka ay dhabar furanku ku dhaco weyse la'aanteedii baa joogtaa oo xataa markan ay weysaysanayso wixii wuu iska socdaa dhiiggii markan ay tukanayso dhiiggii wuu iska socdaa ee aanay joogsanayni waa saasoo kale kuwaasi iyaga muwaalaadku waajib ku yahay inay weysadiisii deg u weysaysaan oo ay xidhiidhiyaan oo aanay wakhti badan u kala dhaxaysiini iyaga waajib bay ku tahay laakiin dadkii aan asxaabu daruuraha ahayn ee xadadkooda iyo weysela'aantooda aanay joogtada ahayn kuwaasay muwaalaadku sunno u tahay wa inamaa tundabu lmuwaalaatu xidhiidhinta weysadu waxay sunno u tahay fii hayri wuduu'i saaxibi daruura qofkii daruuradu haysay ee weyselaaantiisu ay joogtada ahayd cidii aan ahayn amaa huwa kan isaga weyselaaantiisu ay joogtada tahay falmuwaalaatu xidhiirintu waajibatun fii xaqi isaga xaqiisa waajib baabay ku tahayba wabaqiya waxaa hadhay buu yidhi lilwuduu'i weysadii waxa u haray sunanun ukhraa sunayaal kale oo madkuuratun lagu sheegay fi lmuawalaati kutubta dhaadheer iyaga ayaa laga raajicayaa sal اllah waslm ala nabiyina mxamed allah aclam